alxamdu lilah salaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi salى allahu alayhi wala alih saxbi wasalam asalaamu alaykum raxmat ullah kitaabu اljinaayaat kitaabu طalaaq ama kitaabu nikax baynu ka soo baxnay kitaabu اljinaayaat wuxuu kitaabu yahay kan aljinaayaat jinaayaadku waxa weeyaan waa qoomaha halkaa soomaal laga dhahdo wixii la isku geysto dadka markay qoomuhu kala gaadhaan amba markaa dil amba wax ka sokeeya nabaro waxyaalahaas marka atacadi calaa badnin calaa badanin aw maalin aw cirdin ayaa la ydhaha bu luqada sharcan atacadi calى اlbadani bima yujibu qisaasa aw maala tacriifkaa marka la eego kole way istagayaan culimadu waxyaalay ku tacriifiyeen atacadi calى اlbadan bima yujibu qisaasa aw maala waa qofkiio ku xadgudba jirhka cid kale waxa uu xadgudubkiisaasi oo keensanaya qisaas in looga jaro amaba haddii aan markaa looga jari karaynin maal in lagu bedelo keensanaya markaa dee diinta islaamka waxay ilaalisay adaruuriyaat alkhamsa aynu ognahay maxaa ka mid a ah waxay la ilaalisay dee naftii iyo caqligii iyo nasligii horta diintaa horeysa oo naftaa kamida ah, oo nasligaa kamid a ah, oo caqligaa kamid oo maalka ka mid a de markaa naftu meel adag bay ku jirtaa inaan qofna lagu xadgudbin وعن بن مسعوud radي الlahu عanهu qal qala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslم laa yaxilu dmu امriئi muslimi yashhadu an laa ilaha ilا اllah وأni rasuul الlah إla bإxdى ثaلaaثin qaala rasuulu الlahi slى الlahu عalيه waslم laa yaxilu xalaal maha dmu mriئi muslimi muslim dhiiggii xalaal maaha qof muslima dhiiggii xalaal maaha kaasoo yashhadu qiraya an laa ilaha ilا اllah wa ani rasuul الlah shahaadateynkii qiraya inaanu tiri ilah aq lagu cabdo alla mooyaane wa ani rasuul الlah markaa muslim marka horeba de waa yashhadu an laa ilaha illa ani rasuul lah macnaa ridoomin islaamnimadiisa ku baaqiya ilaa bixdaa halaain xalaal maaha qofkaa muslimkaa dhiiggiisu ee sifooyinkaa laga helay ilaa bixdaa halaain saddex arrimood midkoodun mooyaane saddexdaa midkoodunba xalaal ku noqonaya wey athayib azani athayib qof reer leh amba soo maray oo azani snaystay oo nafsi binafsi naf naf loo diro watarik lidiinihi qof diintiisii ka tegayo almufaariqu ka dhex baxay liljamaca ee lijamacati lmuslimiin mutafaqun caleyh xadiiska waynu soo marray xadiis arbiciinka ayaynu kusoo marray waxaana xadiisku uu daliil imika u yahay annafsu wannafsu binnafsi in nafta nafta loo dilayo oo maadaama xaaraan gef weyn uu galay cid kale uu ku xadgudbay marka hore de arrin banaan may ahayn waxaa dhiiggiisii markaa lagu xalaashaday qofka muslimkaa ah, cid kale uu ku xadgudbay ictidaa ku sameeyey qofkii ridoobay isagu ee murtadka ahaa ayaa isna wa wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca <clears throat> ayaa ayaa murtadkiibaa noqonaya qaabku u ridoobay ba marka noocyo badan karta qad takunu ridathu bilisaani biqowli aw bificli aw bictiqaadi wuxuu noqon karaa inuu ridada hadal ku ridoobo de hadal kufriga ku hadlay waxaa kaloo noqon kartaa inuu la yimid ficil gaalnimo ah iyo ambaba caqiido saddexdiiba markaa waa lagu ridoobaya saddexdii imaan ka koobnaaba laakiin waxay dhahdeen culimadu ficilka lagu ridoobayo waa ficilka u la socoto caqiida ay la socoto kasujuud lisanam wa ilqaa lmusxaf fi lqaaduraat tusaale ahaan qof suj sanam ficil buu sameeyey soo ficilkaa iskamuu sameynin ilaa caqiida ay la socoto mooyaane haddaba marka ikhtiyaarkiisa laga warramayo mar dee qasab iyo xaa ku jirta kitaab qur-aan ama tuurin amba kuma dul fadhiisan amba wasa kuma tuurin amba wax lamida ilaa markii uu qalbiga ka yaraystay mooyaane kitaabkaas وعن caiشha رadي الlaه عanهa عan rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم qala wuxuu yihi laa yaxilu xalaal maha qatlu muslimiin muslim dilkiisu xalaal maha ila fi ixdaa halaaثi khisaalin alaa sal saddex sifo midkoodu mooyaane inuu ka xalaalowo zanin muxsanin fayurjamu zanin mid sinaystay oo muxsanin ay ayibin wey mafcuul macnaya xaas soo marayoo fayurjamu fayurjamu biاlxijaara dhagax baa lagu rajmin doonaa warajulun iyo qof yaqtulu musliman qof muslima dilaaya mutacamidan isagoo ukasaya fayuqtalu waa la dilaya isagana warajulun iyo qof yakhruju min alislaami islaamnimada ka baxaya fa yuxaaribu allaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaya markaa fa yuqtalu waa la dilayaa aw yuslabu amba waa la deldelayaa aw yunfa min alardi amba dhulkaba waa laga fogeynaya waa la mastaafurinaya rawahu abu daawuud wanasaa-iy wasaxaxahu lxaakimu markaa labada xadiis way iswaafaqsan yihiin xadiiska dambena faahfaahin unbuu sii sameeyey marka xadiiska hore waxaa ku jirtay wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaca ataariku lidiinihi baa ku filan ee almufaariqu liljamaca qeydkaasi wuxuu tilmaamaya jamaacada muslimiinta ahi maxaa isku keenay magacan islaam waa caqiido iyo wax laga sameeyey shardi maaha dadka muslimiinta de inay meel keliya isku wada imanayaan ee midba meel buu joogi karaa kana horeba waynu soo maree mufariq ljamaca waxa weyan caqiidatan weyan mufari wuxuu ka dhex baxay muslimiintii min jihati alcaqiida walow kaana mawjuuda wasaakinan fi ma baynahum haba dhex deganaada hadduu doono hadduu meeshiisii aanu ka guurin gurigiisii uu joogo magaaladiisii uu joogo bale hadduu xitaa masaajidkii soo gelayo u waan iska soo gelaya masaajidkana laakiin caqiidadii aaminsanaa wax kadib inuu aamino u gaaloobay kaasi waa maxay waa mufaariqun lilhamaaca hamaacadii uu ka faaruqay kaas ee maaha intuu meeshii ka baxay buu meel kale iska tegey maaha hadduu tago iyo hadduu joogo mar haddii caqiide ka duwan uu aaminay waa saas wey xadiiskan kale wuxuu tilmaamayaa zanin muxsanin markaa fa idaa xsinna fain atayna bifaxisha waay nin gabadh guursaday habeen bay wada joogeen dabeeta way kala tegeen sidaasuu gabadhi ku firay ma muxsan buu noqonaya muxsan mu noqonaya ha muxsan buu noqonaya walow leyla waaxida ba ha noqoto markaa muxsankii uu soo maray weyaan imika inuu xaas leeyahy shardi maaha inuu maalin guur xalaala soo maray waa la edbinayaayo dhagax baa lagu dilayaa si uu xanuunkaa u wada dareemo laakiin ma aha gaal oo de waxad baa laga jaraya laakiin dhiiggii muslimka maxaa lagu xalaashiday weyan xaaladdan iyada ah ila casarka dhiiggiisa maa labada xadiis sheekh wuxuu soo qaatay markaa xurmatu dami muslim qofka muslimka dhiiggiisu inuu xaaraam yahay lakin waa lag asalkiisu markaa inuu xaaraam yahay lakin asalkii waxa looga guuri karaa arrimahani markay yimaadaan ayaa looga guuri karaa warajulu yaqtulu muslima mutacamida maxaa ku baxay dee kii khadaa u dilay soo maha ama shibulcamdigii dee loo dili maayo kaas wuu dilay muslim lakin loo dili waa loo dilay waa loo dilaya macanaa hadduu doono ha cafiyaano de waa laga dayn karaaye ilan xugka ka baaqin karaaye laakiin wwa way banaan tahay weyaan xalaal buu noqday dhiiggiisaasi hadday hadduu ficilkaa ku kacay warajul yakrju min alislaami fa yuxaarib allaha warasuulah ilaahay rasuulkiisu la dagaalamaya la dagaalankaasi waxa weeyaan caqiidadii hadduu matala caqidada islaamka la dagaalamaya ka war oo wax kale dadka sheegayo waa muxaarib hadduu safkii gaalada soo galay amaba markaa dagaal kusoo qaday islaamkiina waa la mid kaa fa yuqtal aw yuslab aw yunfa min alard aayaddii bay markaa halkan shabahdayo waa xadd lxiraabada wixii la odhan jiray soo maray xuduuddana waynu ku gaari doona insha allah xaddu alxiraaba inama jazaء اladina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطca aydihim waarjulhum min khilaaf oo yunfaw min alardi dalika lahum khizyun fi dunya waa kuwa sifada leh laakiin waxay ka mid yihiin kuwaasi dee aayaddu waxay sheegaysaa xaddul xiraabadaas haddii gaal baanu ahayn xukunka waa lagu fulinaya lakin xadiiskan dambe wuxuu sheegay un qof fa yuxaaribu اllaha warasuulahu marka waa lagu fasiraya aggi caqiidada iyo wax lamidgale lakin qofka burcadaahe waddada istaagay isagoo islaama qaar ba iyagoo tukanaya dadna waddada istaagaya kaasi dee kabaairtu ku dhacay xukunkiisuna waa saa loo galo haddaba marka alasl fi dimaa oo alcisma waxaana lagu xalaashanaya arrintaasi un ba lagu xalaashanaya waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa halkan wuxuu sugu uri alayh isalaatu yashhadu an laa ilaha ila اllah ani rasuul اllah qof markuu gaal ahaa asalkiisu gaalnimo ku jiray ee gaal ahaa ilaa uu nudqi sameeyo ku dhawaaqo mooyaane hadduu ihahdo sidaasaan ku islaamaya i daaye muslim sidaa ku ahaya laga aqbalaya maxaa shardi ah annudqu bishaaratayn inuu ku dhawaaqo hadduu doono wuxuu qalbiga ka duwan ha aaminsanaado haddaanu qalbigaba ka aaminsanayn munaafiq buu noqonaya lakin agteena muslim muslim buu de ka noqonaya ilan qalbigiisa war kama hayne marka laabudda min anutq xadiiskan culimo qaar baa u daliishaday markaa inaan taariku salaadka qofka caajis uga taga inaan la dilaynin waayo rasuulku kuma soo darin alayh isalatu salaam qofka salaadii kaasaan uga tago وعن cبد لله بن مسعوud رadي الله عanه qاal qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم أول ma shayga u horeeya ibdaa la xukumayo bayna annaasi dadka dhexdooda yowma alqiyaamati fi dimaa-i buu ahaaday ay fi shaani dimaa arrimaha dhiigga weya qof waxaa u horeeya dadka lagu kala saaraya xagga xukunka maa yuqdaa bayna annaas oo loo kala goynaya waa fi dima waa dhiiggi lafdiga muslim baa laba yidhaha marka culimadii oo yowm alqiyaama awalu maa yuqdaa bayna annaasi fi dimaa ayaa ayuu bukhaari ku gaabsaday lakin yowma alqiyaamati waa muslim lakin way istegayaan marka labadii macno de muslim baa riwaayadda yowm alqiyama kasi gaara marka xikmadda ku jirta waxa wey dhiggii loogu horeysiiyo waayo de xuquuq badan oo kale la isku geysto qofka cirdigiisi waxyaalo badan lakin dhiig uu si culuse qofka dee wax nabar la gaarsiiyo amba la dilo arrinta u culus weyaan hore waxaynu usoo maray awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu ayaynu in badan axaadiis ku aragnay asala soo maha salaada looga hor xisaabinaya qadiyadda maalin hore waa soo maraan filayaae sidee la ysku waafajinayaa alyamiin <laughs> amaam على اليسار أيه تفضل ya a ah. maxaa u horeeyo dhiigga haye salaadda lagu xigsiinaya markaa tartiibta aad kala horreysay xaggeed ka keentay ilaa adigan tartiibiye labada xadiisba mid waliba awal buu sheegayaa waa ina daliilka khaarijiya o aad ku kala saartay aada keento haye sia halkaa ku cinhaada iska fadhiyo hay salaada horeyso haye xuquuqda ilaahay iyo xuquuqdii makhluuqa ayaa la kala saaraya xuquuqda ilaahay maxaa horeeya salaada horeysa xuquuqda kalena dhiig waa sax labadiina jawaab waa sax wey isku mid waad ku jawaabtay haye xadiis kale aan idin kusoo kordhinaya oo sheekh albani uu xasan ka dhigay xadiiska wuxuu sheegaya awalu ma yuxaasabu bihi اlcabdu ywma alqiyaama an yuqaala lah alam asixa laka jismaka warwika min almaai اlbarid alam asixa laka jismaka miyaanan jidhkaaga caafimaad kuu siinin wa arwika min almaai اlbarid biyo qabowna miyaanan ku waraabin maxaad agga xadiiskan odhan lehday isaga wix ugu horeya lagu xisaamiya ku jirta labadii hore waa sax waad is waafajiseen maxaad kusoo kordhin lahayd xadiiskana haye ah. nicamka marka la eegana saas markaa maay sheekh albani saasuu saddexdaba intuu keenay mar xadiiska markuu keenay bu ka hadlayaa o wuxuu leeyahay xagga xuquuqda bani marka la eego waxay isku geysteen maxaa loogu horreysinaya dhiiggii xagga cibaadaadka marka la eegana maxaa loogu horreysinaya salaadii xagga nicamka ilaahay qofka siiyana maxaa loogu hor xisaabinaya caafimaadkii iyo biyaha biyahan aan ayr iska cabayno ma sahlana de marka la waayo mada qiimeeda la garanaya soo ma marka ilah wuxu ley miyaanan caafimaad ku siinin intana imika dhalinyarta hatay digdigta hayso way xisaab baa ka dambaysa ya ninka soo xaragoodana xisaab baa ka dambaysa qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm awal ma yuqda bayna الnaasi ywma qiyamati fi الdima daba xadiisku markaa wuxuu daliilu yahay in arinta dhiig uu culus yahay mar haddii isagii ba xisaabta looga horreysiiyey wa can samura radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man qatala cabdahu qatalnaah qofka addoonkiisa dila waanu dilaynaa waman jadaca cabdahu jadacnaah qofka addoonkiisa xubnihiisa googooye qadci ku sameeya qad jadacnaahu ay qaacnaah waanu goynaynaa anaguna xubnihiisa rwaه أحمد والأربعة وxasنh التirmidي whuwa min riwaayaة الحasن البصري عan smرة waa riwaayadii u kasoo warijiyay xasن البصrي raximh الlah عan smرة smr بن jundب wqad اkhtuلifa waa la isku khilaafay bu uhi sheekhu waa iبn xaجare fي samaaعihi inuu ka maqlay xasn minhu ay min smرة w fي riwaayaة أbي dad والنasaa-ي wman a wman khasya cabdahu khasaynah qofka addoonkiisa xiniin iyo siibana waanu xiniini siibeynaa isagana wasaxaxahu alxaakim hadihi ziyaada wasaxaxa alxaakimu hadihi ziyaada man qatla cabdahu qatalnaah marka xadiiskii hore waxaynu ku النفس بالنفس binafsi soo maha nafta naf in loo dilayo dee adilo kala horta qeydayso naftaasi loo dilaya waa inay naf muslina noqoto iminka waxaa soo gudagelaya anafsu nafsi maxaa soo gudagelaya gaalkii wuu ku jiraa addoonkii wuu ku jiraa dumarkii way ku jiraan ubadkii way ku jiraan waalidkii adilada haddaba markaa imika uu inoo keeni doono addoonkii addoonkii haddii la dilo addoon muslimah hadduu qof xor ahi dilo ma loo dilaya mise loo dili maayo ayadda maxaa laga fahmaya alxuru bilxuri wاlcabdu bاlcabdi wاlunhaa bilunha inaan loo dilaynin xor in loo eegayo labada qof inay xor yihiin is dilay mayna laba addoona laba dhiigoodu isku dhigmo inay noqdaan lakin xortii waxay leyihin qofkii xorta ahaa dee dhiigga labadan qof iskuma dhigmayaan xagga marka la eego qiimahay taagan yihiin laakin ilaahay agtiisa de way isku dhigmayaan ba culimada la hahdo xadiiskan o way dariishadeen xadiiskan haddaba samra bn jundub xasan albasri waa taabici aynu garanayno caalimkii weynaa min aclami ataabiciin isaga iyo saciid bn sayib iyo saciid bn jubayr iyo xasan albasri xasan albasri markaa maadaama aanu samro ka maqal waa la isku haysaa ma ka maqle mise kama maqal de dabeete markaa xadiiska inqidaac baa ku jira culimo badan yhahdaan silsilada xasan albasri hadduu wax ka soo wariyo samro binu jundubba halkaa inqidaac baa ku jiro dee mabay kulmin kolliba cid baa udhexaysa ayay qaarkood yidhahdeen culimada in badanoo ka mid ah xadiiskan saas kale walihada qaala alxaafid ibn rajab waqad طacna fi hada اxadiis alimaam axmed wagayruhu xadiiskan imaam axmed i keyrkiiba waxbay ka sheegeen cancana ayaa markaa ku jirta cancanat اlxasan اlbصri can samra cantuna taxtamil almacnayeyn soo maaha mucancanun ka can saciidin ankaram markaa cancana ku jirta cancanaduna waxay ixtimaashaa inuu ka maqlay in kale hadduu qofku markaa mudalis yahay oo tadliiska yaqaano cancanadiisa la qaadan maayo waa ti la isku soo ururiyo xadiiskan culimada saxiixiyey waxay u daliishadeen in adoonka la xorta la dilaayo hadduu adoon dilo ayay u daliishadeen qolaa daciifisna de adilada kale iba eegeen qaala rasuulu lahi salى اlahu alay waslam man qatala qofka dila cabduhu addoonkiisa qatala waa dilayna waman jadaca cabdahu jadacnaahu waanu goyneynaa jadcigu asalkiisa wuxuu gaar ku yahay sanka qofka sanka marka la gooyo marka qof sankii iyo dhegihii lagoyo xubnaha googooye wey rawahu axmed arbacatu xasan tirmidi wahuwa min riwayat xasan basriyi can samura waqad ikhturifa fi samaaci minhu wa fii riwaayati abi daud wanasaa-iy waman khasaya waa qofka kasoo siiba xunihiisa haddaba culimadu badankoodu waxay ku tagsan yihiin inaan loo dilaynin ayagoo aayadda iyo axaadiis kala dariishanaya bal waynu eegi doona insha allah وعن cمر بن خطاب رضي الله عنه qال وxu uhi سمعtu waan mqلay رasuul الlahi صلى الله علي sل rsulka allo yqul leh laa yuqaadu loo qisaasi maayo alwaalidu bilwaladi ilmihiisii rawaahu أحmedu والتirmidiy وبن maaجة وصxaxu بن الjarud والbayhaqiy وqala التirmidي inahu mضطرب oo mضرب bu hi xadiiskani xadiiskani wallahu aclam inuu xasan yahay ba saxiixyay u dhowdahay markaa waalidku hadduu waladkiisa dilo inaan loo dilaynin waayo ma waa ilmihiisii dee markaa naxariistii waalidnimo iyo ixtiraamkii waalidnimo ayaa waxay keensanaysaa haddiiba qalad uu galo ilmihiisii uu dilo inaan ilmihiisa loo dilin bay keensanaysaa oo qadiyadaasaa culus haddaba iyadana saasoo kale masalada ku saabsan qofka waalidka ilmihiisa ma loo dilayaa sidaasay culimada isku khilaafeen sidaa addoonka ma loo dilayaa oo kale adiladu in baana keentay inay markaa sameeyaan saas culimada markaa sheekh iبn cuthaymin o kale mucaasiriinta ah raximah الlah xadiiskan o kale markuu sheegayo wuxuu leeyahay dee meel laga maraa ma jirto in qofkii qof dilay loo dilo ilan xaq ilaahay bu qofkaasi meel kaga dhacay marka ilmaha waa loo dilaya waalidka waa la dilaya hadduu ilmihiisa dilo xadiiskanna waxaa lagu qaadi karaa waa khaطi maxaa lagu qaadaya khata de khata marka hore meel loo dilay ba lakin lagu ohanaya soo maha khata marka horeba de meesha muu joogin ba marka wallahu aclam qadiyadaas iyaduna way culus tahay oo waalidka ma loo dilaya de marka dhinac laga eego hadii la idhahdo de waa la iska sa hadii la hahdo ilmihii markuu waalidkiisii dilo cagsigeedu iyadu cagsiga oo ah, hadduu waalidkii dilo la dilaya isaga lakin haddii la la dili maayo waalidka ilmihiisa dilaa dee bila arrintaasi ay keensataa in dad badan ay saxshadaan arrimaha samictu rasuul lahi salى اlahu ala sl yqul laa yuqaadu lwaalidu bilwaladi alqawad bimacna alqisaas wey alqawad waa alqisaas culimada markaa dee adilada guud daliishaday yihi ixsaankii iyo shafaqadii iyo وتعالى subxana wa tacaala ubadka uu ku sheegay baa loo dilo iyo qolada kale agga kalumi ka eegano qaala malik in tacamada alqatla tacamuda laa shaka fiihi mila an yadjacahu wayadbaxahu aw yubaqara aw yabqura badnahu wanaxwi dalik qutil matala wuxuu ihi haddii uu qastiyo dilkiisa oo laakiin lahubo dee inuu uqastiyey marka lahubo inuu qastiyo waa goorma tusaale ahaan uu jiifiyo mila an yarjicahu wayadbax uu gowracayo aw yabqara banahu amba calooshuu dooxay wanaxwi dalik iyo wax lamida ah. amba de intuu halkaa gaasi kabrid qaatay u ku gubay oo ku ololeeyey intaaso dhan maxaa la arkaya inuu tacamud u sameeyey soo maha ficilada noocaas hadduu sameeyey qutil bikhilaaf maa low darabahu bicasn aw naxwi famaata hadduu laakiin uliya wax lamida ku dhufto oo u dhinto loo dili maayo وعn abi شحayfata qultu waxaan ku ui لعaliي radي الlahu عanه hal cindakum agtiina ma ahaaday haddaad tin ahl beytka hal cindakum ay ahl الbeyt شhay min alwaحyi shay waxyi ma jira غayr الqur'aani oo qur'aankaan ahayn ood idinku haysaan qaala wuxu uhi laa maya wاladii ay aqsamtu biladii waxaan ku dhaartay allihii falaqa shaqa dilaaciyey alxabata firida ee geedka ka soo dhex saareen wa baraa ay khalaqa abuuray annasama makhluuqa abuuray iyo nafta ah eh. ilaa fahmu fahm mooyaane yucdiihi llahu ilaahay uu siiyo tacaala sareeye rajulan qof fi lqur'aani qur uu ka siiyo iyo wamaa fi hadihi صaxiifati iyo warqadan wixii ku jira qultu waxaan ku uhi wamaa fi hadihi صaxiifa oo صaxiifadan maxaa ku qoran qaala wuxu uhi alcaqlu waa makti wa fikaaku lasiir iyo in la furto maxbuuska wa anlaa yuqtala muslimun iyo qof muslima inaan loo dilin bikafirin gaal inaan loo dilin rawahu albuhaariy alcaql wa fikaaku lasiir wa anlaa yuqtala muslim bikafirin rawahu buhaari وأkرaجه أحمد وأbو dاd والنsائي miن وجه آخر عن علي رaضي الله عنه qال فيhi wuxuu hi الmؤminuuna mؤminiinta تتkاafa way isku dhigantaa dimaaهum dhiigooda تتmاثل ويسcىa waxaa lagu socodsiinayaa بdimatihim ay بcahdihim balankooda أdnاahum kooda u hooseeya أdnاahum manزilaة kaan yakuna cabdا أو amta wahum iyagu yadun gacan bay ku yihiin calaa man siwaahum yadun ay quwatun way u midoobayaan calaa man siwaahum ciddi iyaga ka soo hadhay way inay markaa iska wada celiyaan oo ay u sinaadaan walaa yuqtalu muminun mumin loo dili maayo bikaafirin gaal loo dili maayo walaa duu cahdin mid cahdi iyo ballan lana fii cahdihi ballankiisa la dili maayo ay walaa yuqtalu duu cahdin fii cahdihi muddata cahdihi wasaxaabu alxaakimu abu juxayfa ayaa cali bn abi talib buu weydiiyey radi allahu canhu canhuma hal cindakum shay min alwaxyi gayr alqur'aan markaa maxay sheegeen nimankan shiicada la xadiiskani horta radin ku yahay الشhiiعة الذina يزcumuuna anahum شhiicaة أhli الbeyt wa أhlu الbeyt bura'aaء minhm ayuu xadiiskani radin ku yihi maxay leeyihin nimanka shiicadahi war warqad baa jirta iyo cilmi gaarah oo ahlubeytka lagu gaar yeelay oo ay ka mid tahay xataa warqado gaaroo la qoray oo rasuulku qoray baa jirta caleyhi isalaatu wasalaam oo yihi iyagaa madaxtinimada iska leh ahlulbeytku cidi kuma haysato khilaafada halkan ay leeyihiin abubakr baa gaalooba cumar baa gaalooba saxaabadii baa gaalowday waxay leeyihin muxuu maxay khilaafeen dardaarankii nebigay khilaafeen oo daaqaday ka tuureen cali bin abi taalib oo waayo cali sawkii doortay abu abubakar ee cumar doortay ee la shaqeynayey marka intaasoo xadiis iyo been de waa ku halkaa maraya markii dambana marka dambana ku qur-aanka wada firay yihi ma qeyb dhan oo ahlubeytka ka hadlaysa ayaa ka maqan ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu billahi warasuulihi walwaliy aladii maca rasuulihi <laughs> ayaad saas xada sheegeen aaminuu billahi warasuulihi walwaliy oo kuwaad aadaankiina kusoo darshaday oo ashhadu ana caliya waliy llah maba ansax idinku leyn aadaanku haddaan lagu darin marka horta nimanka halkaynu iska hayno dee laba biyo hoostood iska haraatiyey iyagaa isog maxaan ku idhi haddaad oo dushun ka arkayso nin gar weyn oo cimaamad weysito oo islaam oo iska oohinayo kale falastiin baan u gargaarayaa maraykan almowt liamrica ya iska ilaali ku dagna xoutiyiintan iyo kuwa lagu sheegay ilka abeeso hoosta ka xidhiidhsan haddaba de nimankaa marka lagu leeyahay waxbayna ku kala duulay saas horta kala fogna lakin halkay kasoo bilaabatay sheekadoodu waa meesha fitanku ay kasoo bilaabeen ninkii sheekada bilaabayna waa cabdillahi ibnu saba alyahuudi isagu wuxuu ugu talagalay diinta islaamka inuu dadka ka baabi'iyo dadka markaa waa inuu meel kale kaga soo wareego bale xaqiinima meel lagaga dhacay walaagsan waa laydin kala cibsan markaa dadkii cugdood buu ka dhaaminaya waa sababtan kaysna markaa cumaan bin cafaan la dilo ilan ciddii disha muslimiin baa waxaan uu ku lahaa waxay xuquuqdii baad meel kaga dhacday oo dadkii baad xaqoodii iyo kanaad reer bani umayaad halkan dhiibto saasuma heshee kaba haddaba wuxuu yihi cali bin abi talib si dareensan may ilaah baan ku dhaartaye inaan wax gaara rasuulka nagu gaariyeyn hadduu cid wax ku gaariyeyn iyu ku gaari lahaa ahlbeydka iyaa kow cali baa ufadli badna ahlubeytka soo maha haddii cidig wax lagu gaariyeelayo de dee cali bin abi taalib waa ogaan lahaa waaba se iyaguna leyihin baa dee lagu gaar wax allo wuxuu rasuulku nagu gaar yeelay haddaanu nahay iyo cilmi gaara ma jirto haddii laga tegi waayo qofka ilaahay faham siiyo kitaabka uu ka siiyo kasoo qaad qof ahlubeytka kamida ayaa aayad ilan dadka ilaahay subxana wa tacala waa ku culimadu istimbaadka sameeyade masaajijka so kala soo baxo aayaadka qur faham ba ilahay dadka usii kala siiyaayo dabe mid baa laga yaaba inuu kasoo saaro fahan masale xeel dheer hadduu dee ahlubeytka iy kaso qad cali bin abi taalib oo kale wa aqdaahum caliyun baa xadiis kuso aroortay culimada saxiixiin cidda qadaaga iyo xukunka utaqaanaana waa cali bin abi taalib dee cali hadduu masale dhan ka fahmay asxaabtii dhinac kale ay u fahmeen oo tiisu ay sax noqoto maaha wax isaga lagu gaar yeelay oo rasuulka ku gaar yeele waa faham markaa ilahay ka siiyey fahamkaana wuxuu kala siman yahay waxaaba laga yaaba abubakarba inuu fahamka uga sii xeel dheeraad meelo kaleba way dhacday iyo warqadan warqadana maxaa ku qoran warqaddan waxaa ku qoranba waxaanay sheegayaan kuma qorree magta iyo sida loo bixinaya iyo qofka maxbuuska in la furto oo dee qofka furta ajar buu helaya iyaga soo furtay qofka gaaladu qabsadaan indee ya wayuطcimuuna طacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waa asiran iyo muslim inaan loo diin kafir inanka sheeku intuu usoo qaatay imika wa anlaa yuqtala muslimun bikafirin weyi hadduu qof muslimi qof gaala dilo waa gaalkii dee mucaahidka ahaa weyan hadda ambaba dimiga ahaa weyan gaalkan dee la sheegaya lakin hadduu gaal yahay muxaarib oo dagaal inaga dhexeeyo muxuu noqonaya isaga kaasi waaba sax la dila gaalka in la dilaa sa lakin aanay banaan in la dilo hadduu qof muslim camdan u dilo dulmi ku dilo de horta muslimkaasi uu ku dambaabaya laakiin xadiiskani wuxuu caddaynaya inaan loo dilaynin sidaasaanay culimadu u badan yihiin way jiraan culimada qeyb ka ah oo yihi waa loo dilayaa dimbigii haddii la dilo iyo macaahidkii laakiin sida culimadu u badan yihin waxa weeyaan inaan loo dilaynin waayo marka hore aanay isku mid ahayn marka hore diinan bay kala duwan yihin an abi juxayfata qultu waxaan ku li cali radi allahu canhuma hal cindaku shayn agtiina shay ma ahday min alwaxyi waxyiga ka mid hayr qur'aani oo aan qur'aanka ahayn qur'aankaa wax ka duwan oo aada haysaan haddaad ahlubeytka tihiin hal cindakum markaa cindakum taasi u ujeedaa ahl albeyt maha saxaabadii o dhan ila waxay saxabado dhan hayan wax gaara markaa maaha qaala wuxu uhi laa maya weliba u dhaartay dhaar adag buu ku dhaartay wuxu uhi waladii falaqa alxaba faaliqu alxabi wannawa waa ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa tilmaamaysaayo laftii yarayd adkayd baa geed timiri kasoo dhex baxaya ama geed galey kasoo dhex baxaya ama waxba kasoo dhex baxaya waa qudradiisa iyo awooddiisa marka allaha awooddaa leh ee geedka kasoo dhex saaraan ku dhaaranaya ilahay ku dhaaranaya wa baraa ay khalaqa annasama annafsa ay lmakhluuqaat allaha makhluuqa abuuran ku dhaarteen ee khaaliq kale jirin wey ilaa fahmun fahm mooyaane yucdiihu llahu ilaahay uu siiyo tacaala sareeyey rajula nicam fi lqur'an qur'aanka u marka dadku inay fahamka qur usii kala wanagsiya ba laga qaadan wama fi hadi saxiifati iyo waxa warqadan ku qoran qultu waan ku marka warqadda isagaa laga yaaba inu si gaar ah hayay o aanu cid kale marka maxaa ku qoran intiina waa ka sheegay wama fi hadi saxiifa maxaa ku qoran qaala wuxu uhi alcaqlu waa magta iyo wafikaku lasir in la furto maxbuuska aw alla yqtl musubi kafirin rawahu buhaariy warajahu axmed wa abu dawud wanasai min wajin akhar can caliy radi allahu canhu qala fiih almuminuuna tatakafau dimaahm muminiintu way isku dhigmayaan addoonkii iyo kii aan addoonka iyo kii kaleba wayascى bidimatihim adnaahum ayaa lagu socodsiinaya bidimatihim ay bicahdihim adnaahum kooda hooseeyo hadday gabadhe tiraahdo qofkaa ninkaa gaalka anaa ammaan qof la doonaya in la dilo oo ay shareecada inoo banaysayn in dilo gaala haday muslimad gabadh muslimadii oo ado addooni addoon ah, xataa hadday tidhaahdo yaan la dilin maxaa la sameynaya iyo hadduu madaxweyne idhahdo yaan la dilin soo laba adun kale fog maaha labadoodaas waa isku mid xagga cahdiga iyo ballanka ballankaa lagu bari furi maayo gabadhaas markaa ninka hadday tiraado la dilin saasaa lagu daynaya cahdiga qofka muslimkaaba lagu ilaalinaya imika de kuwan wax iska qarxinaya wax leynaya waxba xataa ma ilaaliyaane oo gaaladaa wadamada islaamka dee dowladuhu soo daayeen la wadada islama dowladaha islamka iyagu dee dowladihiba mana gaalaysiinaya marka hore de wax gaalaysiinayaan laakiin hadday dowladi ammaan siiso oo fiisaha marka lagu dhuftay amaan baa la ka dhiganta mustamin baa la dhaha isna la dili maayo iyo haye mustamin aw mustaman mustamin waa kii amaan doonayay iyo dimi saddexdaa midaba la dili maayo waxaan hay iyo waxaan joogo o dhami ammaan baa la qof ataa shaqaale hadday shirikadi keensato hadduu qof keensado hadduu shaksi keensado iyo hadday dowladi keento intaba waa cahdi qofkaa la siiyey marka cahdigii baa lagu bari furay haddii la dilo wayasca bidimatihim adnaahum xaggaa marka way ka sameeyiin muslimiintii xaggii cahdigoodii islaamba hadday yihiin magtiina way ka sameeyiin iyo wahum yaddun calaa man siwaahum waa maxay yaddan waaxida waa midow weyaan hum mutaxiduuna calaa muqaatalati man siwaahum min alkufar oo cid muslimiinta ka ah ay gaala dhibaataynayso inta kalena waa inay muslimiintii raacdo ay gaalada wax ka qabato kolba siday awoodaan ayay halka taagihiin ee cadowga waa inaanay isku soo raacin waa inaanay odhanin kuwaasu laynaya iska daa kuwaasoo muslimiinahoo waxa weeyaan wadan hebela buu laynaya la odhan maayo walaa yuqtinu mu'minu bikafirin loo dili maayo mu'minu bikafirin walaa ducahdin fi cahdi intaa uu ballanka ku jirana la dili maayo lakin hadduu cahdigii ka dhamaado ka war laba sano ayaa heshiis la galay ballankiiba dhamaaday ama ballankiibuu ka baxay dee waa kii la dagaalamay rasuulka alay sla slam reer maka toban sano isagoo heshiiska la galay marka hore marka iyagu ay ka baxeen ballankii waa markaa ballankii u dhammaaday waxa weeyaan fasixuu filan arbacata ashurin wey afarta bilood iska joog jooga afarta bilood kadib xaggii loo badnaa baa laydin dirayaa marka laydin arko aga loo badiyay ma garanaysa ya ka jawaab waa xaggee aakhiro aakhiray dad ku badan yihin ha ime ummaddii o dham iska joog joogna meelahani anas bin malik radi allahu ana jaariyatan inan yeer baa wujida la helay ra-suhaa madaxeedii qad rudda lagu bashaaqiyey lagu burburiyey beyna xajarayni laba dhagax dhexdood lagu burburiyey inta dhagax markaa lagu jiifiyey dhagax kalena dusha lagaga dhuftay fasaluuhaa markaa iyadoo nafti kusii jirta la gaadhay fasaluuhaa way weydiiyeen man sanaca biki hada ayaa sidan kuu sameeyey yaa ku dilay fulanu ma dadkii loo tuhmayay meelaha ka dhidhowaan fulanu ma hebel fulanu ma hebel xataa dakaruu ilaa ay sheegeen yahuudiya nin yahuudiya fa awmaat way ishaartay biracsiha madaxeeda ayay ishaartay marka hebel kaa hore ma ishaarin kaa kale ma ishaarin hebelkii yahuudiga marka la marayo ila weli caqligeedii baa sii taagan ayay ishaartay annacam ha macna kaasay diray ishaaran bay ku sheegtay dabeeto fa ukida alyahuudiyu markaas sidaasay inantii ku geeriyootay fa ukida alyahuudiyu yahuudigii baa qabtay oo fa aqara he wuu fa amara rasuulu llahi sala allahu alayhi rasuulku amray an yuradda ra'sahu an yurada rasahu ra'sahu bayna xajrayn in lagu an yurada ra'suhu bayna xajrayn in lagu burburiyo madaxiisa lagu bashaaqiyo bayna xajrayn dhibadha dhexdood mutafaq aleyh walafdu limuslimiin xadiiskan wuxuu daliilu yahay hadduu qof gaal iyo qof musna dilo markaa wal gaalka ah haba noqdo mucaahid ama dimbiba ha noqdee gaalkii waa la dilaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ninka iyo gabadhan in isku dilayo inay xor ahayd waa dhici kartaa waayo jaariya labada waa ixtimaasha jaariya inanta yarna waa lagu tilmaamaa ee aan qaangaadhina xorta ah oo markaa min aljari baa laga keenay o say yidhahda culimadu waa qof xaaladan iyada aan hilibaysano ordi kareysa addoontana waa lagu tilmaama walow qangaar ma ha noqotay haddaba inay addoon ahaydna waa dhici kartaa inay duun albuluq ahaydna way way dhici kartaa waxaase xadiiskan loo dariishanayaa culimadu waxay isku khilaafeen xadiis dambana waynu arkay ma seef baa qofka lagu dilayaa mise qaabkii wuxuu dilan baa loo dilaya culimo badan ba waxay de dee seefunbaa wax lagu dilaya qofkii mar haddii uu rasulku yuri ala salatu slam fa idaa qataltum faaxsinuu alqitla qaabka ad wuxuu dilaysaan wanaajiya waxaan kaloo dhamin naftii bay ku silcinayaan seeftu markiiba qofka way ka goynaysaa oo de xataa rasaasta iyadaa dhinac marka laga eego uga fiican iminka waddanka sacuudiga o kale markii dambeysay waxay ku deli jireen intaan garanayo iminka weweyn seeftaasu in xoog weyn oo ayuunbaa kabo kaga siinaya qofka hal mar korka dhaafinaya culimada qaarkoodna waxay leeyiin qofku siduu uxu dilaa loo dilayaa culimada yidhi haddaba siduu u dilay baa loo dilayaa waxa kamid a ah xadiiskan ay daliishadeen xadiiskana masladaas ku cadayay in sida qofku udilay loo dilay marka eh, inantan yar waa kan sidaasuu dilo dahab buu ku damcay sida xadiis kale ku jirta riwaayaadkiisa kale ku jirta waxa uu ku damcay way dhacdaa meelaha qaar badan inay saa sameeyaanoo dahab yaroo xidhnayd buu ku damcay ninkaa yahuudiga dabeetana wakay wuxuu is yiri malaa way ku sheegay haddana ilaahayba qofku de markuu iimaanka kasii qaaday isagoo marka hore waa laga yaaba yahuudigaasina de ahaynba mid imaanleen lakin de hunguri baa laga yaabaa qofka intuu waa tuugan imika mobilka dadka kala cararaya muddadana ka taagay o kale qaar badan saasay sameeyaan markaas sidii baa lagu sameeyey rasuulku wuxuu yihi sidii uu sameeyey ku sameeya markaa qofku hadduu qofka gubo waa la gubaya hadduu hadduu dhagax ku bashaaqiyo dhagaxii baa lagu bashaaqinaya haduu bud la dhaco budkii baa lala dhacaya ilaa inta naftu ka baxayso waa qowl shiro xoog badan qowlkaasi xadiiska waxaa kaloo dalilu yahay alqatlu bilmuthaqali alqatlu bilmuthaqal wax culus qofku hadduu wax ku dilo waa tan shibulcamdiga la ihahdo shiblu camdiga qofkii qofka waxbuu ku dhuftay laakin wax wax dilaba umaaynu tadan markaa shay culus oo kale hadduu ku dhufto hadduu dhagaxoo kala qaado oo dhagaxa ku wareemo ama ku feedo waa loo dilaya waayo inta badan shayga culus waa laga qofkii inuu markiiba kaw kaga siiyo ee aanu markaa muxadadkun aan ahayn wax mudi iyo wax lamido qofka mudayo jirkiisii gelaya aanu ahayn haddii shaygana shay culisyo meel si halisa wuxuu dilaya budkii oo kale kasoo qaad oo meel halisa kaga dhuftay hadduu budkii kale meel halisa kaga dhuftay waa loo dilayaa matalan madax oo kale uu kaga dhuftay waxaa loo ogay in budkaaskuna hadii madax lagaga dhufto meel halisa inuu qofka u dhimanayo lakiin hadduu lugtoo kale kaga dhufto ama gacantoo kale kaga dhufto oo qofki ku dhinto inta badan looma baran qofkaasi inuu ku dhinto dado markaa waa loo dili ama feel bu ku dhufto feelkii baaba u dhintay an ashaariyatan yarba wujida waxaa la helay rasuha madaxoodii qad rudda lagu bashaaqiye bayna xajarina wadhigax dhexdood fasaaluuha weydiiyeen musan cabdiki hada ayaa kugu sameeyey fulanun fulanun xataa dakr la sheega yahuudiya wa awmad biracsiha madaxeedii shaartay fauqda yahudiya ba la soo qado fa aqara intaas kaliya laguma dayne ilan xaaladan iyadaa keligeed waxba lagama dhegeysan karaya laakin isagii baa qirtay qiraalkii maxaa ku filan hal mar hadduu qirto mara waaxida qofkii haddii uu isagoo caafimaad qoydha waan dilay bes hadhow ataa hadduu dafreero maan dilin weliba dee tuhum baa meeshan horena yaalli fa amara rasuulu llahi sala allahu in lagu mashaaqiyo ra-suu bayna xajareyn ayuu amray wa can imran bin xusein radi allahu canhu ana ulaama liunaasin fuqaraa ana ulaaman nin addoon ah oo liunaasin fuqaraa dad fuqara ah addoon iska lahaayeen ayaa qadaca wuxuu gooyey uduna ulaamin dhegta addoon liunaasin aqniyaa dad aqniye ah ayuu dhegtiisii gooyeyoo fa aatow inabiya sala la ala sl nabiga u keenanoo falam yajcal lahum shay falam yajcalu ma yeelin lahum qoladii addoonka lahayd shay-an waxba umu yeelin rawaahu axmed wahalaata biisnaadin saxiix marka xadiiskani dee waa saxiix lakiin ishkaal ba ku qof qof ku xadgudbay oo haddana aan la xamalhi ilahay baana sheegay min أجli dalika katabna عlى bني isrاaيil أnahu man qatla نفسa y أن النفس بالنفس والعayna بالعayن والأنف بالأنف والأduna بالأdun والجuruxa qصاaص inte la isku geynayo oo man qaطca man jadca cabdahu jadacnaah ayaynu imikana soo marayna xubin hadduu gooyo waa loo goynaya ataa xubnihii laftiga loo sameynaya marka waxay culimada qaar badan ku qaadeen hada الxadiiث أشkل عlى kaثيir min أهli العilm واkhtalafuu fi الjawaabi canhu wاlwaaجib an yuxmل عlى mعنى yuطaabiq الأdilaة الشharciية ويuwaafiqha لأna ma اshtabaha min الsunaةi mثl ma اshtabaha min الqur'an وmacluul أna الmتashaaبهa min الqur'an yufasir yufasr bالمحkم وyurad ilayh ومعلوم أن السنة dلت على أن الجاني عبدا عليه قصاص أو dية وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن hذا الجاني كان غuلاaما والغuلاam يطلق على ma qبل البلوغ sheekhu wuxuu yihi haddii aayad mujmali ay tirjo ama mutashaabiho qur-aanka ka midi maxaa waajiba in lagu fasiro muxkamka soo maha soo maha de muxkamkiiyo mutashaabihi in laisku celiyo laisku laisku faahfaahiyo dee sunihiina waa lamid xadiiskani waa xadiis saxiixa lakin ishkaalka ku jira waa maxay waxba umuu yeelin intaasoo daliil oo kalea tilmaamaysa qofki inuu xaqu leeyahay marka waxaa lagu qaadaya bu inuu yaraa ninkani oo buluuqa ka qaangaarhka ka yaraa hadduu qaangaar ka yaraana qofka loo dili maayo marka falaa yajib caleyhi lqisaas laakiin magtiisiyaa lagu yeelanaya ciddii masuulka ka ahayd baa lagu yeelanayaa isagii waba loguma lahaba saas kala logu qaaday xadiiska ana gulaama liunaasi fuqara qad cudna gulaam liunaasi akniya faatw nabiy sal la slam falam yajcal lahum shaya ay shaya min alqisaas weya ohan dhegtaa lagu goy idin goynay ohan maayo wacan camr bn shahiib can abihi can jaddihi radi allahu canhuma ba acana wareemay rajula nin biqarnin gees buu ku wareemay fii rukbatihi jilibkiisu kaga wareemay fa jaa la wareemay ilى النabiyi slى الlaهu عalيه wasaلم nebigu u yimi o faqala wuxu uhi aqidnii iiga jar ii qisaas faqala rasulku wuxu uhi xatىa tabraأa ilaa aada bogsanayso waa lagaaga goyn doonaaye intadir xatىa tabra ilaa aad ka bogsanayso sug uma jaءa ilayh haddana wuu yimid faqala wuxu uhi aqidnii iiga goo ninkan faaqaadahu uga gooyey rasuulku uma jaءa ilayhi dabeetna wuu u yimid faqala wuxu uhi ya rasuul rasuulka ilaahay o carajtu waan laangarhoobay acraj baa noqday faqala wuxu uhi qad waan ku diiday oo facasaytanii waad i caasiday fa abcadaka ku fogeeyey wa badal carjuka laangaranimadaaduna waa hadr way baabaaday uma naha uu diiday rasuulu lahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu diiday an yuqtasa in looga gooyo min jurxin dhaawac xataa yabra saaxibu ilaa uu saaxiibkii bogsanaayo rawahu axmed dan qudniy wa ucila birisaal xadiiska maslada ku cadayo nabarka markuu bogsada qofka looga goynayo waayo hadhow waxaa ka dhici karta inuu sii durko amba wax lamida marka uu bogsadaa qofkii looga jaraya kii looga jarayey salamu calaykum